assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo afartanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab أما بعد قال المؤلف رحمه baabu ma jaءa fi dimati illahi wa dimati nabiyihi sala allahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimid ilaahay dimadiisa iyo dimada nebigiisa dimada waxaa la yidhaahdaa alcahdu baa la yidhahdaa cahdiga macnaha ballanka ilaahay iyo ballanka nebigiisa wixii kusoo arooray oo adile iyo nusuus ah ayuu baab yahay waxaa laga wadaa waxyaalaha dadka heshiinaya ama wax wada guntanaya ka dhexeeya ee ballamada ah ayaa laga wadaa ballamada noocaasa oo ama ballan ilaahay subxaana watacaala ayaad gashay isagaad la gashay ama addoomadiisaad la gashay ama ballan nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi ayaad gashay ballamahaas iyo wixii kusoo arooray ayuu baabu yahay kitaabu tawxiidbaan marka ku jirnay ballantuna waa akhlaaqiyaadkay ka mid tahay fulinteeda iyo inaan la jebinin tawxiidka xagee calaaqo kale leedahay marka su-aashaas jawaabteedu waxa weeye ballanta ilaahay oo aan la oofinin oo aan siday tahay loo fulinini waxaa kal dhalanaya ama ka soo baxaya tanaqus lilahi subxaana watacaala yani meel kaga dhaca ilahi subxaana watacaala meel lagaga dhacay arrinkaasina tawxiidku dhaawac ku yahay tawxiidka ayuu dhaawac ku yahay maxaa yeelay ballantii ilahay aada la gashay ama ballantii sharcigiisu ogolaaday ee sharcigiisa aada ku gashay markaad ka baxdo fududaysi baa ka muuqatay meesha inaad ilaahay subxaana watacaala aada fududaysatay sidaa daraaddeedna tawxiidkaaga dhaawac wax soo gaadhaya iyo iimaankaaga macna ballamaha marka waa fara badan yihiin yani cahdullahi cala alcibaad baa jira cahdullahi cahdu lcibaadi cala allahi baa jira cahdu rasuuli cala lumma baa jira cahdu lummati cala rasuul intaaba waa jiraan macna ballan ilaahay uu leeyahayo addoomadiisa dushooda uu ku leeyahy oo ay ka galeen ballan ay la galeen oo inay fuliyaan loo baahan yahay ballantaasi waxa weye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an inay keligii caabudaanoo aynan cidna wax la wadaajinin cidna ayna wax ugu darin alla subxana watacaala ballantaasi waatay addoommadu qaadeenoo ilaahay ay ka qaadeen subxana watacaala isaguna ballan buu ka qaaday ballantaasi waxa weeye haddii ay arrinkaa iyagu ay qaadeen kasoo baxaan inuu ilaahay jannada gelinayo subxaana watacaala oo usan cadaabaynin balanta uu nabigu sal lla alay waslam ummaddu dusheeda ku leeyahay ee ummaddu yani waxa wey ay ka qaaday waxa weeye in ay rumeeyaan oo raacaan salawatullahi waslamu aleyh o ay jeclaadaan isagana ummaddu cahdiga iyo ballanta ay dushiisa kulahayd wuxuu ahaa in uu gaadhsiiyo xilkii loo soo dhiibay ilahay usoo dhiibay subxana wa tacala waqad ballaqa wa addaa sal lla alay waslam waa gutay xilkaa isaga ah ummadiina in badan waa raacday oo waa gudatay qaar badanna macnaha waxa weye waa khilaaftay baabu maa shay ayuu baabu yahay jaa yimid fii dimat illahi ilahi cahdigiisa wixii ku yimid yani oofintiisaa laga wadaa wa dimati nabiyi sal lay slam iyo nabigiisa dimadiisa iyo cahdigiisa wixii ku yimid wa qawlihi tacaala ilahay odhahdiisa ayuu baabu yahay oo awfuu oofiya bicahdi illahi ilahay ballankiisa oofiya idaa cahadtum markaad ballantuntaan ballan markaad wada gashaan walaa tanquduu ha jabinina alymaana yani ballamada bacda tawkiidiha adkaynteeda kadib waalxaal qad jacaltum ullaha alla aada ka dhigteen calaykum dushiina kafiilan aada damiin ka dhigteen macnaheedu waxa weeye ballanta ilaahay oofiya markaad wada gashaan ballanta ilahay waxaa laga wadaa ta aada ilaahay ka qaadeen oo inaad addoommo u noqonaysaan oo sharcigiisa raacaysaan oo diintiisa aada ku dhaqmaysaan ballantaa iyadaa oofiya ama ballanta ilaahay waxaa laga wadaa ballanta sharciga ilaahay uu fasaxay ee idinku wada gelaysaan addoommada dhexdooda ay gelayaan saasaa inoo ballan ah oo saasaa inoo heshiis saasaa inaga dhexayso ballamada noocaas oo kale ah markaad ballansantaan oo ballantaa dhigataan oofiya buu alla leeyahay subxaana wa tacaala ballamada noocaasa markii dhaar lagu adkeeyo kadibna ha jabinina bacda tawkiidiha ay maanta waxaa laga wadaa waa dhaaraha ballanta dhexdeeda dhacaya ilan marka la heshiinayo waa la isu dhaarihii baa marka la cabiray waxaa laga wadaa ballamadii dhaartu yani ballanku markay dhaartu la socoto mawaafiiq baa la yidhahdaa aada bay u adag tahay macanaa waa ka adag tahay midda kale marka dhaarihii markaad adkayseen kadib ood gunudeen ood heshiiseen ood qoraal ku samayseen oo isu dhaarateen kadib ha jabinina oo si fudud hauga bixina way macnaha idinkoo weliba ilaahay subxaana watacaala ka dhigtay kafiil kafiilka waxaa laga wadaa markaad ballantamayseen ucaahiduka billaahi saasaa lagu wada galay waxaa kugula galayaa alla subxaana watacaala darti saas marka ilaahay subxaana watacaala baad meesha dhigteen isagaadna markhaati geliseen isagaad kafiil ka dhigateen sidaa daraaddeed arrintaasi arrin adag weeyaano goobjoog laga wada yahay si fudud ha ufududaysa ha fududaysaninoo si fudud ha uga bixina wey macana wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa aada macnaha isaga la gasheen ama idinkuba wada gelaysaan idaa caahadtum markaad ballansantaan ballanta markaad gashaan walaa tanquduu ha jabinina alaymaana ballamada dhaarta lagu adkeeya dhaaraha macnaha ballanta ku dhex jira ha jabinina bacda tawkiidiha adkaynteeda kadib waqad jacaltum llaha wlxaal qad jacaltum llaha alla aada ka dhigteen calaykum dushiina yani markaad heshiinayseen kafiilan mid macnaha waxa weyaan shaahid oo goobjoog ah oo markhaati aada ka dhigateen ilahi subxana watacaala wa can buraydata burayda waxaa laga warinaya marka ballantaa waxaa loo oofinayaa cid walba ama gaal ha aada islaamka aha hataa hadduu gaal yahay ma banaana in ballanta looga baxo haddaad ka cabsato hadduu ballantii oofinhayo xaggiisa ballanta ilaalinayo inaad ilaalisaa waajiba hadduu ballantii ka baxana de isagaaba ka baxay haddii aad ka cabsato inuu ballanta kaaga baxo oo ku khayamana markaas si cad oo loo wada joogo oo la wada arkayo ballantiisa ugu tuur waima takaafanna min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa yani markhaati utuuba ilahi subxana watacala ku yidhi haddaad ka cabsata ku khiyaamaan ballantoodii utuula waxaad tidhahdaa ballantii yani waxa weeyaan wax jira meehe ku talagala ku talagala ballantaasi ha ku talagelina macnaha inay jirto waxaa yani ha ku talagelina waxaad ku talagashaan inayna ballan inaga inaga dhexaynin marka si cad oo aada u simantihiin adigii iyaga ugu tuur ilahi ku yihi subxaana wa tacaala laakiin inaad ballanta dhexdeeda ku khiyaanto oo intay isdhigtaan oo aad yani waxa wey isaga dhigto wax ballantii ku jira haddana inaad ballantaa ku khayaadiyo ilaahay magaciisa iyo sharcigiisa taasaa ladidaya maana xataa gaalaha aadeen wacan buraydata burayde waxaa laga warinaya qaala wuxuu ihi waxaa ka gedisan gaaladu haddayna xarbi ahayn gaaladu haday arbi xarbi tahay oo dagaal lagula jiro oo muslimiinta dagaal uu ka dhexeeya markaasi waxa weeyaan alxarbu qudca waay dagaalku sidiisaba macnaha waxa wey waa waa xeelad marka qaab alla qaabkaad u xeeladaysan karto ood u doobarsayn karto oo dhib u gaadhsiin karto oo baafuran ee gaalka laga hadlayo waa mucaahadka wey midka cahdiga iyo ballantan kula jirnaa wacan buraydata burayda waxaa laga warinaya buraydat bnu xusayb alslami qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa amara hadduu madax ka dhigo amiiran nin amiir ah calaa jeishin ciidan dushii hadduu madax uga dhigo aw sariyatin ciidan yar oo gaadba ah ciidan oo sahan ah hadduu uga dhigo madax uga dhigo awsaahu nabigu waa u uu u dardaarmi jiray ninkaa madaxda bitaqwa allahi ilahay cabsidiisa idan ciidan la dirayo hadduu abaanduulo uga dhigo ciidankaas ama ciidan yar ha noqdo ama ciidan weynba ha noqdee nebigu ninkaa wuxuu u dardaarmi jiray ilahay cabsidiisa yani waxa weyaan sharciga ku toosnaan wey wuxuusan sharcigu ogoleen ka tag waxay ilaahay ogolaadayna subxaana ku amrayna la imow saasuu macnaha hadal kelimadu macnaheedu ay tahay waman wamantaasi wabiman wey macnaha wabiman dadna wuu u dardaarmi jiray nebigu ninkaasaa loo dardaarmaya wabiman yani biixsaani man dad inuu u samafalana waa loo dardaarmi jiray macahu la jirankiisa oo min almuslimiina muslimiinta ah khayran wanaag inuu u sameeyo yani dadka uu wata ee madaxda uu yahayna inuu ka dadaalo oo khayr uu u sameeyo khayr kula dadaalo nabigu sal lay slm u dardaarmi jiray macnaha waxaa laga wadaa inuu u dhibriyo oo wixii dantooda ay ku jirto uu ka shaqeeyo oo waxayna qaadi karen uusan ku kalifin oo uu u samafalo oo dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan ay kula dhaqmo oo masaalixdooda ka shaqeeyo midaa iyadaa wey saasuu nabigu sal lay slam kula dardaarmi jiray fa qaala nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam nabigu wuxuu yihi uqzuu duula bismi illaahi magaca ilaahay ku duula fii sabiili illahi markuu ula dardaarmo oo sagootiyo oo ay dhaqaaqayaan buu nabigu marka sida sidan odhan jiray salawatullah waslamu aleyh uqzuu duula bismi illaahi magaca ilaahay ininkoo kaalmaysanaya magaca ilaahay kaalmaysta oo duula fii sabiili llahi jidka ilahay ku duula macnaha fii sabiili llahi waxaa laga wadaa niyadiinuna ha noqoto liiclaa'i kelimati illah diinta ilahay inaad saro yeeshaan ujeedooyin kale oo adduunye iyo manaafic kale iyo iyayna qalbigiina gelin fii sabiili llahi waxaa kaloo soo gelaysa camalkiinu ha waafaqsanoo sharciga ilahay taas way macanaa niyada iyo camalkaba jidka ilahay waafajiya qaatiluu la dagaalama man kafara ciddii gaalowda billahi ilahay ku gaalowda gaaladoo dhan la dagaalamo way macnaha gaaladoo dhan in la dagaalamo kutusiyo siday u kala sokeeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar qolada ugu sokaysaa laga bilaabi markaa kadibna say isugu xigaan unbaa loo wadi wey macnaha marka gaalada waxaa laga soo reebaya dadka aan dagaalamin haweenka iyo caruurta iyo oduqa odayga iyo yani suufiga duurgalka ahee duurkiisa iskaga cibaadeysanaya iyo qolyahaasaa laga soo reebaya macna uqzuu duula buu nabigu dhihi jiray sal alay waslam walaa tagulluu ha khayaamina haniimada ha khayaamina huluulka waxaa la yidhahdaa haniimada oo wax laga qarsado xoolihii haniimada ee gaalada laga qabsaday waxaa waajiba in laysu keeno oo mas-uulka iyo markaa ninka meesha wato ciidanka wata loo geeyo si siman baa marka loogu talin doonaayo sharcigu ugu talagalay baa loo qaybin haddii intaadan meeshaba geyninba intaad qayb qarsato meel dhigato ululka kaasaa la yidhahda haniimada oo qaar looga qaato si aan sharci ahayn oo loo qarsado si qarsoodiya loo qaata ululka la yidhaahda marka khiyaanada ha ku samaynina bu nabigu uri sal lay waslam haniimada yani waa dunuubta waaweyn bay kamid tahay walaa taqdiruu ballantana ha ka bixina buu nabigu uri sal lay slam ballan furyo ha samaynina oo haddii gaalada ballan aada wada gashaa ballantaa ilaaliya way macana walaa tumailuu ha suura xumaynina tamiilka waxaa la yidhahdaa maydka markaad dadka laysaan yani wejiga iyo wejiga ha ka jarjarin oo sanka ha ka goyn oo dhagaha ha ka jarjarin oo ruuxa sawirkii ilaahay siiyey subxaana watacaala yani wax nabara oo yani waxa weyaan sawirkiisa xumeeya ha ugeysanina qasadkiinu uu saas yahay idinkoo qasadkiinu yahay inaad sawirkiisa ku xumaysaan saa ha yeelina wey macana walaa tumadiluu gaaladaa samayn jirtay waxaa laleeyahay marka oo culimadu aada uga doodsan yihiin hadday iyagu inagu sameeyaan oo ay muslimiintii ku sameeyaan oo raggii muslimiinta laga laayay intay qabtaan dhagaha iyo sanka iyo googooyaan ma la samayn kara miya sidanay mamnuuc ku tahay oo lama ogola miya waxay rajaxayaan bacdu ahlilcilmi in ay banaan tahay laba shardi ay ku banaantahay hadday muslimiinta ku sameeyaan waa mid oo ay tahay argoosi argoose midda labaad waa inay ka imaanayso arintaasi inay ku daayaan oo ayaga laftooda markii raggoodii lagu sameeyo arrintani ay kusoo afjarmi karto macna waa inay iyagu nooga horeeyaan talabaadna teena waa inay macnaha tahay uun jawaabtoodii laga jawaabayo saas way macna yani waxaa laga qaadan baa laleeyahay faman ictadaa calaykum factaduu caleyhi bimili ma ctadaa calaykum ruuxa idinku xadgudbaa intuu idinku xadgudba in ku xadgudba saas wy maana wajazaau sayiatin sayiatu miluha saas wy yani waxa weeyaan xumaan abaalkeedu waxa wey waa iyadii oo kale iyadii oo kaleo ka badnayn saasay marka culimada qaar kamid a rajaxayaan sida sheekh ibn cuthaymiin oo kale walaa taqtuluu hadilina buu nabigu uri sal lay slam waliidan ilma yar hadilina caruur ah maxaa yeelay dagaalka muslimiintu ay gaalada kula jiraan ma aha liajli ruuxani waa gaal looma dilayo maqsadka iyo ujeedadu ma aha liajli ruuxani waa gaal maxaa l haduu gaal gaalnimo loo dilayo darteed caruurtaa la layn lahaa oo haweenkaa la layn lahaa oo odayaashaa la layn lahaa oo suufiga duurkalkaa la layn lahaa ee waxaa loo dilayaay waxa waaye diinta ilaahay dacwada ay hortaagan yihiin awoodda iyo quwadda ku hortaagan yihiin in la dhaafiyo awooddaa in meesha laga riixan baa la rabo oo isu banaanaato dacwada diinta iyo dadka maqalkoodii iyo dhagahoodii iyo gaaladii inay isu banaanaataa la doonaya saas weyaan xaajiskan iyo derbigan marka dadkii ka sokeeyey ee diintii u diidan in la dhaafiyaa loogu talagalay oo quwadoodan iyo awoodoodan macnaha waxbay la burburiyey saa waxaa kutusaya xataa markii laga adkaado dadka laga soo qabto ama qoladii heshiis gasho ama zimiyiinta jizyada bixiya iyagoo gaalo ah haddana nafta ha loo qoonsado hala dila la dhihi maayo waa gaale cilada loo dilay marka gaalnimo maaha cilada loo dilaya gaalnimo keligeed maahe waxa weyaan macnaha dacwaday hortaagan yihiin baa macnaha la doonaya in la dhaafiyo haddii si uun loo dhaafiyana waxa weyaan marka lafahooda waxba lagu fali maayo dilkeeda si kale unbaa loola dhaqmi way macnaha ayib waidaa laqiita haddaad la kulanto caduwaka cadowgaaga haddaad la kulanto buu nabigu yuri sal lay slam oo min almushrikiina gaalada ka mid saaad usii socotaan markaad cadowgiina isu tagtaan fadcuhum ugu yeedh buu nabigu yuri sal lay waslam yuu dhihi jiray ilaa alaai fisaalin saddex arimood ugu yeel aw khilaalin khilaal iyo fisaalku shaki wey raawigaa ku shakiy laakin waa isku macno wey fa ayatuhuna saddexdaa midooda maa ajaabuuka ay kaa yeelaan maadu waa zaa-ido saddexdaa mid alla miday kaa yeelaan faqbal minhum ka yeel wa kufa canhum iskana daa saddex arimood u bandhig ka codso saddexdaa mid alla miday kaa yeelaan yani waxa wey kaga joog oo ka ogolow oo dagaal ka joogi uma markaa kadibna udcuhum ugu yeedh ila alislaami islaamnimada ugu yeedh umadaasi waa zaa-ido waay maxaa yeelay saddexdii arrimood baa la faahfaahinaya marka sumada meesha taata mawqic ma laha udcuhum ugu yeedh saddexdii waa kuwan midda koobaad waxa wey udcuhum waxaad ugu yeedhaa ila alislaami islaamnimada ugu yeedh fain manaa inay islaamaan oo diinta qaataan oo gaalnimada ka tagaan fain ajaabuuka hadday ku yeelaan oo kaa yeelaan faqbal minhum ka yeel ka aqbal islaanimadii ka aqbal uma markaa kadibna udcuhum ugu yeer ila taxawuli inay kasoo wareegaan min daarihim deegaankooda inay kasoo wareegaan ilaa daari lmuhaajiriina muhaajiriinta deegaankooda inay usoo wareegaan hadday islaamaan waxaa laga codsanayaa inay deegaamadooda ka tagaanoo meesha dowladda muslimiinta saldhigga u ah raggii hore muhaajiriintahana ay tageen oo madiine ah halkaa inay u hijroodaan baa la amri hijradu ila waajib bay ahayd waagaas ilaa haddana meesha ruuxuusan diintiisa ku gudan karayn waajib wey inuu ka hijroodo marka inay meeshaa ka tagaan oo u tagaan yani waxa wey muslimiinta kale u tagaan saasaa lagu waajibay waxaa ka muuqata marka waa niman reebaadiya ama waa niman reebaadiya ama waa niman tuulooyin kala degan waa inay ka guuraano ay madiine soo degaan macna waxaa saa loo leeyahay muslimiinta yar marka waa laysku ururinaya inay isbukushadaan oo yani isgarabsadaan baa la doonaya inay awoodooda muuqato oo macnaa waxa wey isweheshadaan saasaa meesha kasoo baxaysa marka inay kasoo wareegaan deegaankooda ay deegaanka muhaajiriinta yimaadaan madiina laga wadaayo sidaasaa marka ayuu amraya wa akbirhum waxaad usheegtaa annahum iyagu in facaluu hadday yeelaan dalika arrinka hadday saa yeelaan oo soo guuraan falahum waxaa u sugnaaday maa lilmuhaajiriina muhaajiriintii iyaga ka horeeyey ee meeshaa u hijrooday waxay leeyihiin oo kale leeyihin wa calayhim dushoodana waxaa ah maa cala lmuhaajiriina muhaajiriinta dushooda wixii ahaa wax alla wixii mas-uuliyad iyo xil iyo takaaliif muhaajiriinta ku duldhacayana ayagana ku duldhici waxay maslaxo iyo dan iyo xuquuq ay leeyihiin muhaajiriintuna way la yeelanayaan waa hadday guuraano meeshaa ay degaan wey macana ayib fa in abow hadday diidaan way islaameen nimankii soo hijrooda oo meeshan ka tago oo madiine u guura markii la yidhahdana diide halkan naga ka tegi mayna dhahan fain abow hadday diidaan an yataxawaluu in ay wareegaan minhaa deegaankoodii daartoodii inay ka wareegaan hadday diidaan fa akbirhum waxaad u sheegtaa annahum iyagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta reer baadiyahooda oo kale dadka baadiyaha dagoo kale la noqonayaan oo maxaa axkaamta reebaadiihu uu yahay marka waa ka yajri calayhim dushooda waxaa ku dureeraya xukm llahi tacaala ilahay xukumkiisa dushooda ku dureeraya xukumka ilaahay soo deshiyey dejiyey waa lagu fulin walaa yakuunu mana ahaanayo lahum iyaga fi lhaniimati haniimada dhexdeeda xoolaha gaalada laga soo qabsado walfay-i iyo fay-a gaaladu ay ka carareen toona shay un waxba uga ahaan maayo haniimada iyo fay-a waxba kuma ay lahaa ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan mooye maca almuslimiina muslimiinta la jirankooda inay jihaadaan mooye macnaha hadday yidhahdaan meeshan anaa iska deganeenana oo diidaan inay soo hijroodaan horta axkaamtii sharcigu waa lagu fulin oo tajri al yajri calayhim xukmu llahi waxaa laga wadaa wixii sharciga soo dega xuduuddii baa lagu fulin oo zakadii baa laga qaadi oo axkaamtii sharciga ahayd waa ku fulaysaa waa ko talabaad xoolaha muslimiinta soo gala waxba kuma ayla xoolaha muslimiinta soo galo matala waxa weeye haddii gaalo inta lala dagaalamo haniimo farabadan laga soo qabsado reebaadiyaa tihiinoo maadaama aydaan gacanba ka geysanin dagaalkii gacan maydaan ka geysana qaban qaabadiisi gacan maydaan ka geysana xoolihii inaad iska tabcanaysaan oo baadiyaad iska degantihin tuulooyinka inaad iska degantihin waxba kuma lihidin wixii meeshaa laga soo helo fay haddii lasoo helo sidoo kale waxba kuma ilah fayga waxaa la yidhahda iyo haniimada waxay kala hal farqi baa udhexeeya haniimada xooga gaalada wax xoog lagaga qaata la yidhahda shaygana waxaa la yidhahdaa wixii ay iyagu lafahooda ka cararay ka hore dagaal baa lagu qabsaday kan dambe laakiin iyagaa lafahooda uga cararay waxaa lasoo gudageliyaa faygaas jizyada jizyada ay dimiyiintu bixiyaan ayadana waa lasoo gudageliya culimada qaar baa dhexgeliyaan marka xoolaha muslimiinta soo gelaya ee dawladda soo gelaya ee dadweynaha loogu talagalay waxba ku yeelan maayaan ay lahaa macana hadday soo guuri waayaan ilaa inay jihaadaan oo muslimiinta ay ka garab jihaadaan mooyaane hadday muslimiinta la jihaadaan oo dagaalka wax ka galaan hade haniimaday wax ku yeelanayaan markaa way macnaha intaasi waa goorma intaasi waa hal khiyaar wey khiyaarka hore islaamnimada hadday qaataan wa soo guuraa la odhanaya hadday soo guuri waayaan xuquuqday leeyihiin iyo waxa dushooda ku fulhayaan laynoo sheegay waxaa inoo laablaa khiyaarkiis labaad ee uu u bandhigi lahaa hadday islaamnimada diidaan fa fainhum ayagu abow hadday diidaan inay islaamaan nimankii gaaladeed kulanteen fas'alhum waxaad weydiisataa aljizyata gibir jizyada waxaa la yidhahdaa waa xoolo dadka laga qaado dadka laga qaada macana ayib gaalada ah ee dawladda muslimiinta ku hoos nool xoolaha laga qaadayana waxaa bedelkooda lagu siinayaa waa lagu ilaalinaya yani difaaca bay mudan yihiin xoolahoodii iyo dhiigoodii iyo xuquuqdoodii in lagu ilaaliyay mudan yihiin yani waxa weeyaan iyagu dagaaladii muslimiintu galahayeen iyo difaacii wadanka ay ugu jireen iyo qeyb saas ka qaadan maayaan yani bimanzilati waxay ka dhigantaa muslimiinta soo zake lagama qaado zakada muslimiinta laga qaaday xoolahooda laga qaado iyagu maadaama bulshadii ay ka tirsan yihiin oo dawladda hoos yimaadaan iyaga waxaa laga qaada jizya laga qaada zakadu waa shay cibaada ah jizyadu laakiin waa shay ilaahay uu ku dulaynaya gaalada oo lagu dareensiinayo inay dulaysan yihiin dad liita yihiin maa marka jizyadaasaa laga qaaday jizyadaa marka laga qaadana bindiyiin bay noqonayaan xaq bay u yeelanayaan inay wadanka muslimiinta ku noolaadaan islamarkaana la difaaco oo xuquuqdooda iyo wax alle waxay leeyihiin oo dhan aan macnaha wax dhib loo geysanayn ayib fa inhum iyagu ajaabuuka hadday kaa yeelaan war jizyaan bixinayna hana la daayo yidhaahdaan faqbal minhum ka yeel wa kufa canhum iskala daa kufa ka reebtoon canhu xaggooda fa inhum iyagu abow hadday diidaan waxay yidhaahdeen mara islaameyn jizyana ma ogolin xalku bixiya marka fainhum iyagu abow hadday diidaan labadaaba fastacin billaahi ilaahay kaalmayso oo waqaatilhum la dagaalam marka intaad ilaahay kaalmaysatood ku xidhanto oo tala saaran ku bilow wey macana wax ilaahay idinkala dheesiyaba waidaa xaasarta haddii aada hareerayso ood go-doomiso ahla xislin dhufays dadkii qolyo dhufays ku jira xisniga waxaa la yidhahdaa dhufaysyada kor guryaha dushooda laga sameeyey yani dhufaysyada dhulka hadda laga qodaa laakiin waagii hore waxay u badnaan jireen in yani guryaha dushooda laga sameeyey falka laga sameeyey macanaha marka qolyo meel degan oo dhufaysyo samaystay oo derbiye isku wareejiyey oo meel isku ilaaliyey haddii aad xisaar ku samayso xisaarka waxaa la yidhahdaa cidhiidi in aad geliso ood go oo inay baxaanna aada u diiddo in loo soo galana aada diiddo ood isku hareerayso oo fa araaduuka ay kaa codsadaan oy kaa doonaan an tajcala inaad yeesho lahum iyaga dimat allahi ilaahay ammaangelintiisa ballan ilaahay iyo wadimata nebiyi nebigiisa yani cahdigiisa iyo ballankiisa inaad u yeesho hadday kaa codsadaan falaa tajcal ha yeelin lahum iyaga ha u yeelin dimat allahi ilaahay ballantiisa ha siinin wa wadimata nabiyihi nabigiisa ballantiisana ha siininoo hala gelin walaakin ijcal waxaase u yeeshaa lahum iyaga dimataka adiga ballantaada wa dimata asxaabika iyo ragga kula socda ballantiisa macna intii lala socota ballan la gala laakiin ballan ilaahay iyo ballan rasuul hala geli wey macna saa ha kula gelin maxaa loogula gelilaya maxaa yeelay ballanta ilaahay iyo ta nebigu sal ly waslam way culus tahay tiidna laakiin qolada aada madaxda ka tahay intii laa muslimiinta ballantaad gashaan oo magaciina ku gashaani way ka fududahay fa in lakum adug idinku in takfuruu in aad haddii aada jabisaan an takfuru sooma an sooma idin qora ah, fain lakum idinku an takfuruu in aada jabisaan dimadakum balladihiina inaad ka baxdaan wa dimata asxaabikum iyo saaxiibadiin iyo ragga aada wadato ballantooda aada ka baxdo ballanta magacooda lagu galay inaad ka baxdaan ood jebisaan ayaa ahwanu waxay ka fududahay min an takfiruu in aad jebisaan dimat allahi ilaahay ballantiisa wa dimata nabiyihi sal lay slam iyo nabiga ballantiisa saas way maanaha haddaad qolo u tagto oo qoladaas intaad hareerayso markay isu yaabaan ay ku yidhahdaan warniyow nala heshii oo ballan nala gal ballanta aada la gelaysaay qaabkaad ula gelaysa yuusan noqonin waxaan idinkula gelayaa ilaahay ballantiisa iyo nebigiisa ballantiisa sal alay wasalam ayaan idinla gelayaa saa ha odhane laakiin waxaad tidhahdaa ani iyo ragga ila socda ballantaana oo annaga naga socotaanu idinla gelaynaa maxay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala gedisan yihiin barito waxaa suurowda ballantaa inaad khaldataanoo si uun uga baxdaan si uun ama qaar idinka idin ka mid inay khaldamaan ama macnaha waxa wey mid kaleba intuu yimaado muslimiintaon ka warhaynin ballanti inuu meel kaga dhaco sidaa daraaddeed ballan idinka xaggiina ka timid oo magaciina lagu galay in aad jabisaan ood meel kaga dhacdaan yaa ka fudud tu ilaahay aada magaciisa ku gasheen ama nebigiisa aada ku gasheen yani waxa wey jebinteeda saa daraaddeed ha ku gelina buu nabigu leh salawatullahi waslamu caleyh saasaa marka fiican saasaa fiican tii ilaahay baan kula gelayaa inaad tidhaahdo hoogaa adayg baa ku jira saasuu marka nebigu sal ly waslam uu baraya ummadda waidaa xaasarta haddaad hareerayso ahla xisnin dad iyaguna dhufays ku jira haddaad hareerayso ood macnaha waxa weye cidhiidhi geliso oo fa araaduuka ay kaa doonaan an tanzilahum an tunzilahum in aad ku dejiso calaa xukmi illaahi ilahay xukumkiisa xukumka ilaahay baanu rabnaaye hanalagu lagu dejiyo falaa tunzilhum ha ku walaakin anzilhum waxaase ku dejisaa calaa xukmika adiga xukumkaaga ku deji adigu xukumka iyo ijtihaadkaaga iyo dadaalkaaga ayaan idinku xukumi kudheh maxaa yeelay fainaka adigu laa tadri ma ogid atusiibu miyaad heli doo miyaad haleeli doontaa xukma fiihim dhexdooda xukma allahi ilah xukumkiisa am laa mise ma asiibi doonta xukumka ilahay inaad asiibiyo in kale garan mayside xukumka ilahay baan idinku xukumayaa marna hadhihin rawahu muslim baa wariya xadiid qaybta dambena waxa waaye hadday ku yidhahdaan markaad hareerayso warriga waxaanu diyaar u nahay wixii ilaahay lagu xukumayo oo xukumka ilaahay uu qabo in nala maryaanu diyaarunahay ee ilaahay xukumkiisa la saar oo nagu xukumo ha ku xukumen xukumka ilaahay baan idinku xukumayaa ha dhihine xukumkaygaan idinku xukumayaa xukumkayga ayaan idinku xukumayaa xukumkaaga ku dejiyo ku xukum macnaha xukumkaaga waxaad adigu maskaxdaada kala timid oo yani ijtihaadkaaga iyo qiyaaskaaga iyo caqligaaga kula timid lagama wada waxaa laga wadaa wixii ilaahay ku haleeshiiyo oo diinta ilaahay aada ka fahamsan tahay ku xukum laakiin hadalka hagaajiyo sharcigii ilaahay iyo diintii ilaahay baan idinku xukumaya waxaa laga yaabaa intaad saa tidhaahdo haddana sharcigii ilaahay inaad garan weydood ku khaldanto ijtihaadkaagu inuu khaldamo sidaa daraaddeedna meeshaa arrin weyne ay ka timaado waxaad tidhahdaa marka kaygaan idinku xukumaya kaygaan idinku xukumayana ha noqoto diintii markaad dadaashood ijtihaado wixii ilaahay kaa waafajiyo markaa ku xukum marka kaygaan kuku xukminayaa intaad tidhi aad ku khaldantay ninkiisii ku khaldamay baad noqotay kii ilahay mid ku khaldamay maada noqonin wey maana marka kii ilaahay mid ku khaldamay maada noqonin sidaasi marka hadalkaas waxay culimadu isweydiinayaan weli miyuu taagan yahay mise intii waxyigu degahayay unbuu arrinkani jiray oo nebigu noolaa salawatullahi wasalaamu caleyh sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay intuu nebigu noolaa salawatullahi wasalaamu caleyhi unbay sidan ahayd sababkuna waxa weeye waxaa laga yaabaa ninkan hogaamiyahee ciidanka lala diray ee gaalada u tegay ee xukumkii ilaahay baan yaan idinku dejiyey yidhi xugumkii intuu soo maqnaaba in la bedelay oo aayado kale soo degeen oo sharci kale soo degay baa suurtagal dadkii maxaa lagu odhani marka ila sharciga ilaha isbedel oo xilligaa waxaa taagnaa sharcigaa degay oo kolba waxbaa la bedelay haddaad sharci iyo aayado soo degay oo hore intaad dadkan kaata ku xugmiso berita markaad madiine ku laabato la yidhaahdo waaba la bedelay wixiiba oo qur-aan kalaa soo degay oo sharcigaa waa la bedelay dadkii maxaa lagula hadlay marka xukm masu mansuuka laguma laguma socodsiin karoo la bedelay haddii la yidhahdo warkii hore la bedelna balantiiyo looga baxay bay noqonaysaa xukumkii ilahay oo yani waxa way xukumkii lala galay ila kii ilahay baa lagula galay waxay noqonaysaa war muslimiintan xukumkoodu isburinahaya iska hor imaanaya muxuu ah halkaasaa kasoo baxay saa daraadeed haddaadta tidhahdo warkaygaan anigu idin saaray oo xukmkaygii iyo fahamkaygii waxaan anigu ka fahmay baan idinku xugmiyey berita hadday wax isbedelaan anaa khaldamay w marka adoo shaksiya khaldamay diinta ilaahay baa isbedbedeshay oo meel ka dhacday oo khaladsantay oo ma imaanaysa macnaha marka saas hadda laakiin markuu nabigu geeriyooday kadib salawatullahi wasalaamu caleyh mushkiladaa aamin baa laga yahay mushkiladaas aamin baa laga yahay oo ma dhacayso ruuxa mas-uulka ah ee diintana yaqaana xilka muslimiintana haya ijtihaadkiisa iyo dadaalkuu sameeyana sharcigu diinbuba u yaqaanaaba ijtihaadka culimada yani waxa weyaan iyo dadaalkooda wixii dadaal meeshii uu gaadhsiiyoy ku furaan oo ay gartaan waa diin waay saas way maana waa diin wax khilaafsan haddaan la helin wax khilaafsan oo ka xoog badan marka la hero baa laga tegi marka xukum ilaahay iyo diintii ilaahay wey saa daraadeed ayaa waxaa banaan buu leeyahay in xukumka ilaahay ayaan hadda macnaha idinku xugminaya oon idinku dajinaya in la yidhaahdo waxaase ka fiican bu leya in la yidhahdo wixii diinta ilahi aan ka fahmay baan idinku xugminaya in manaha iyada lafteeda la taxadaro ayaa fiican bu leya manaha wallahu aclam fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koobaadi waxa weeye alfarqu farqiga udhaxeeya bayna dimmati illahi ilahay cahdigiisa iyo wa dimmata nabiyihi iyo nebigiisa ballantiisa iyo wa bayna dimmati lmuslimiina saasa fiican wa bayna dimmati lmuslimiina iyo muslimiinta cahdigooda iyo ballankooda yani farqi baa udhexeeya wuxuu udhexeeya ballan ilaahay iyo ballanta nebigiisa oo dhinaca iyo ballanta muslimiinta oo iyaduna dhinaca labadaas qaybood farqi baa udhexeeya oo farqiga udhexeeya muxuu yahay ballanta ilaahay baa culus ballanta nebigiisa lagu galo salawatullahi wasalaamu calayhina way culus tahay ta muslimiintu dhexdooda ayagu ay xaggooda ka galaan oo dad kale ay la galaanna oo magacooda ay ku galaanna way ka fududahay labadaaba saas manaa farqiga udhexeeya athaaniyatu masalada labaad waxa wey alirshaadu hanuunin laysku hanuuniyo ilaa aqali amrayni labada arimood midkooda yar khataran xagga khatarta laba arrimood oo labaduba khatar la yidhi isu kaa qabsadaan ka khatartiisu yar tahay baad samayn oo lagu ogolyahay markaas wuxuu tilmaamayaa qaacidada la yidhaahdo ahafu dararayn irtikaabu akhafi dararayn labada dhib midkooda fudud baa la samayn hadday isu kaa qabsadaan waa qaacido weyn oo sharci oo qaacidat lmasaalix walmafaasid la yidhaahdo ayay qeyb ka tahay macnaha ikhtiyaaru ahwani sharayn iyadana waa la yidhahdaa yani labada shar labada shar midkooda fudud ayaa la doortaa laba hadday isu kaa qabsadaan macnaha saas weye oo laba dhibbaa isu ka haysto oo aadan marnaba ka fursanayni midkood inainaad samaysaa macana masale waxa wey jirkii waa tusaale masalan jirkii baa waxaa ku dhalatay masalan cudurka sarataanka la yidhahdo hula cudurkaasaa ku dhashay meeshuu galo in la gooyo mooyaane jirku ku faafaya xubinkana intuu caafimaad qabo in la gooyo sharcan lama ogola ayib laba arrimood baa marka meesha taagan laba laba dhib baa meesha yaalla laba khatarood in xubin la gooyo xubnihii ilaahay uu addoonka siiyey kamid ah khatar baa ku jirta shay sharcan banaana ma ah iyo in jidhkiiba uu dhinto oo intay yani sara ay gudubto oy faafto ayba ruuxii dhanaaba disho ayaduna waa khatar laakiin labada khatarood ma siman yihin wayasil waa kala fudud yihin sidaa daraaddeed labada khatarood kan fudud baa marka banaanaanaya kan fudud ayaa banaanaya kan fudud baa la samaynaya masalan haweenaydii ilmaha uurkeeda ku jira ilmahaas haddaan laga soo sogsoonin inay dhiban baa la taxqiijiyey ama boqol kiiba sagaashan loo badiyey ilmaha waa lasoo tuuraya leanna laba madaro iyo laba mafs laba dhib baa meesha yaalla in ilmihii la dilo macnaha waxa wey lasoo tuuro iyo in macnaha waxa wey hooyadii ay dhimato labadooda koodee khatarsan marka hooyadaa la hubaa kan wuxuu noqon doonaba la garan maayo nolol buu ku imaan doonaa talo mise isagoo maydu imaan doonaa marka yani waxa wey midho barak ku jira kuwa geedkaana laba daaniyo wey ka weyn labada maslaxa marka hadday laba mafsada isqabtaan ta fudud baa la samaynaya taa fudud baa marka waxay noqonaysaa jaa-is noqonaysa waa banaananaysaa macnaha waa banaananaysa saasuu macnaha in ka wada alirshaad ilaa aqali lamrayni khataran yani qawaacidda waaweyn ee diintay kamid tahay qawaacidda waaweyn ee diintay kamid tahay ayib xagee bay ku jirtaa arrintaas oo xadiidka waxay kaga jirtaa khatarta ka imaaneysa ballanta ay muslimiintu magacooda ku galaan iyo khatarta ka imaaneysa ballanta ay ku galaan ilaahay magaciisa iyo nebiga magaciisa sal alay wasalam way kala wen yihiin soo ma ka waxaa weyn ilaahay iyo nabiga sal alay waslam magaciisa lagu gelayo yaa weyn saa daraaddeed taa daayaa la yidhi maxaad samaynaysaan tanaa fududay qaata wey macana yani waxa wey ahwana sharayn ama yani aqalu lamrayni khataran kaas ka wada asaalisatu masalada saddexaad waxa wey qawluhu nabiga odhahdiisa uu yihi salawatullahi wasalaamu aleyh uqzuu duula bismi illaahi idinkoo magaca ilahay kaalmaysanaya fii sabiili ilah jidka ilahayna ku duula alkhaamisatu midda shanaadi waxa wey qawluhu nabigu odhahdu yihi sal lay slam istacin kaalmayso billahi ilahay kaalmayso waqaatilhum la dagaalan macnaha ilahay subxaana watacala intaad isku xidho la dagaalan la dagaalan asaadisatu sanada lixaad waxa wey alfarqu kala qaadis bayna xukmi illahi xukumka ilahay iyo xukmi lculamaa culimada xukumkooda la kala qaado maxaa udhexeeya xukumka ilahay haddaad tidhaahdo xaq mooye wax kalemaba noqon karaba xukumka culimadu laakiin xaqna waa noqon karaa baatilna waa noqon karaa waa ijtihaad soo ma waa waxay dadaalkooda wey nusuustii bay dhex galeen waa dadaaleen intii tabartooda ay bixiyeen markaa kadib intaa iyagoo dadaalay yaa laga yaabaa ninka culimada haddana inuu xaqii siduu ahaa uheli waayo oo uu garab maro sidaa daraaddeed ninka culimada xukunka xaggiisa kasoo fulaayay khaladna waa noqon karaa oo sharciga waa waafaqi karaa saxna waa noqon karaa laakin haddaad tidhahdo xukumka ilaahay iyo xukunka rasuulka haddaad tirahda xaq mooyaane wax baatil maba noqon kara saasay ku kala gedsiin manaa midna waa muxtamil midna waa qaci waaye wuxuu iti wax yani khalad maba ixtimaali kara saasay ku kala gedisan yihiin asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye fii kawni saxaabiyi saxaabigii ahaanshihiisa uu yahay yaxkumu mid xukminaya cinda alxaajati markii loo baahdo bixukmin xukm ayuu ku xukminaya xukunkaasoo laa yadri uusan ogeyn ay waafiqu ma waafaqaya xukm allahi ilahay xukunkiisa miyuu waafaqaya am laa mise ma waafaqayo saxaabigii haddii loo baahdo oo shaygan xugum loogu baahdo xugumkiina uusan markaasi hubin talow sharciga ilahay ma waafaqi doonta mise ma waafaqi doonto in uu xukmin karo asaga oon garanaynin talow ma waafaqi doonta mise ma waafaqi doonta macnaha waxa weeye ibni aadamka ilahay wuxuu ku kalifay ijtihaad ijtihaadka waa inuu ehel u yahay oo uu yani wixii lagu ijtihaadi lahayo cilmigeedii leeyahy haddana masaladu markay ku timaado inuu ijtihaado sharciga ku laabto wixii ilaahay sharcigaa ka garansiiyo inuu macnaha markaa ku xugbiyo hadduu waafaqana laba ajir buu leeyahy hadduu waafaqi waayo ku khaldamana hal ajri buu leeyahy meel la-aan marna ma dhacay laakiin dadkii loo ijtihaaday ee ninka culimadaa u ijtihaaday hadday markaa kadib ama nin kaloo culima a ka ogaadaan ama iyagoo sharcigii bartayba ogaadaan inuu ninkaa culimadii ku khaldamay masalada inay garab maraan oo sharcigii markaa raacaan leanna isaga wuu dadaalay ajir unbauna ku tegay oo macnaha waxa weye laba goorba ajir buu la tegay w maana marka saxaabada keliyatana ma ahee culimada mujtahidiinta o dhan baa saas masaladii ku timaada waxay un ilaahay diinta ka garansiiya ku xukminayaan ayagoo markaa aan hubin sharciga ilahay ma waafaqi doontaa mise ma waafaqi doonta lakin galabatu dani alabatbad waa la yhada yani malahaagu hadduu saa u bato ood malaha u badiso inaad sharcigii waafaqsantaho harci arrintan sharciga waafaqsan tahay malahaa dhankaa u batay baad wax ku xukminaysa malaha iyo yaqiintuna labaduba sharcigu waa muctabar waay iskusibaa macnaha loo ictibaariya saas weyaan baabu maa jaa wixii yimid buu baa u yahay fi liqsaami dhaarasho cala allahi ilahay dushiisa lagu dhaarto iqsaam cala allahi waxaa laga wadaa ruuxu inuu yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay inuusan alla saa samaynayn ama inuu sidaa samayni ilahay wuxuu samaynayay inuu adoonka ku dhaarto saasaa la yidhahdaa aliqsaam cala allah munaasabada tawxiidka uu laleeyahy waxa weeye yacni waxoogaa waxaa ku yara jira ruuxu wuxuusan ogeyn waa insha allahu tacala waan ka hadlaynaayo qaybo badan buu leeyahay wuxuusan ogeyn haddii uu ilaahay ku dhaartay wallahi inuu ilaahay saa yeeli ama inuusan saa yeelayn waxoogaa aadaam xumaa ku jira aadaab xumo ayaa ku jirta yani waxa weyaan markii qeyb kamida laga reebo oo inoo imaan doonto insha allahu tacala aadaab xumada iyo aadaab dee tawxiidka kamaalkiisii bay nusqaaminaysaa oo tawxiidkay dhaawacaysaa maana tawxiidkay meel kaga dhacaysaa baabu maa jaa wixii baab u yahay biliqsaami dhaarasho cala allahi ilahay dushiisa lagu dhaarto yani waa inuu ruuxu yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartaye inuusan alla saas samaynayn ama inuu sidaa samaynin saddex arrimood baa loo saddex baa loo kala qaadaa marka ta koobaad waxa weye adoonku wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay inuu saa yeeli ama inuusan saa yeelaynin sharciga ilaahay wuxuu ka qaatay oo uu hubo sharcigaaba meel cad ka maray oo si cad u tibaaxay masalan sharcigu wuxuu sheegay gaal inuusan ilaahay janno gelinayn markaasaa waxaa tidhi wallahi laa yakfir llahu mushrikan walaa yudkilhu ljanna wallaahi inuusan ilaahay gaal u dambi dhaafaynin jannadiisana gelinayn soo kumaada dhaaranin ilaahay inuusan dembi dhaaf samaynaynin oo gaal u dambi dhaafaynin jannadiisana uusan gelinaynin laakiin sharcigaas si cad u sheegayo ilahay baa ku sheegay subxaana watacaala kitaabkiisa inuusan gaal u dambi dhaafaynin jannadiisana uusan gelinayn taasi waa banaanta taasi waa banaanta o dhib ma laha wax sharciguba si cad u sheegay inaad ku qaarato oo ilaahay inuu samaynayo ama uusan samaynaynin yani waxa weeyaan waa iska banaan matala waxaa tihi wallahi inuu ilaahay muslimka ruuxa mu'minka ah inuu jannada gelin qur-aankaa sheegay oo sunnadaa sheegtay waa banaantay taas oo kale ta labaadi waxa weeye ruuxu ilaahay buu rajadii aada ugu rajadiisa ugu weyntahay oo malo fiican buu ilaahay ka malaysanaya siduu ilaahay uga bartay subxaana watacaala iyo rajada uu ku qabaa aada u xoog badan markaasaa wuxuu yihi wallahi ilaa saas aysan dhacayninoo ilahay usan saa yeelayn waa waxyaali adduunka ka dhacayay wuxuu yihi wallahi inuu macnaha waxa weyaan ilaahay subxaana watacaala uu roob na siin saasoo kaleeto wallahi inuu ilaahay hebel caafin taasoo kaleeto waxaana ka keenaya kalsooni buuxda oo addoonkani uu ilahay ku qabo subxaana wa tacaala yuusaa ugu dhaaranaya ayaduna way banaan tahay sida nabiga xaadiistiisa laga qaadanaya salawatullah waslamu aleyh waxaa kutusaya qisadii anas ibnu nadir ninkii laodhan jiray saxaabiga ahaa gabadhay walalaahayeen oo la odhan jiray rubaye ayaa ilig laga jebiyey qoladii iliga ka jebisay ay yani ayaa iyadaa ilig jebisay qolay ilig ka jebisay gabadh bay ilig ka jebisay qoladii baa marka timid oo doonaysa in loo qisaaso rubaye ilig laga jebiyey markaasaa nabigu wuxuu ku yihi salawatullai wasalaamu calayhi yani kitaabka ilaahay qisaas baa ku taalo rubayic waxaa laisu diyaariyey marka in iligii laga jabiyo iyadu jabisay anas oo marka walaalkeeda wuxuu yihi ilaahay baan ku dhaartay rubayic iligeeda inaan la jabinaynin bu naartaa markuu dhaartay ayaa marka qoladii gabadha haysatay ee dhiigga laga galay yaa iska cafiday way iska cafiyeen macnaha waxa way way ka tanaasuleen ilig jabintii iyo qisaastii bay ka tanaasuleen markaasaa nabigu wuxuu yuri sal ly waslam ina min cibaadi illaahi man law aqsama cala allahi laabara addoommada ilaahay waxaa ka mid a qaar hadday ilaahay dushiisa ku dhaartaan ilaahay waxay ku dhaarteen uu u fulinayo subxaanau watacala anas marka dhaarta uu dhaaranayo sharciga ilaahay ka hortag kuma jirto laakiin ilaahay gabadhan iligeeda inuu badbaadini si uu ku badbaadiyeba ayuu rajo wey ku qabaa kalsooni buuxda ilahay ku qabaa subxana wa tacala ilahay tiisii marka waa ufuliya saas marka addoommada qaar noocaasaa jira oo ilaahay subxaana watacaala dhawaashahay u dhow yihiin iyo jacaylka uu jecel yahay iyo kalsoonida ilahay ku qabaan iyo malaha wanaagsan ay ka malaysanayaan wallahi inay saas dhic hadday yidhahdaan inuu ilaahay subxana watacala uu fulinay saasuba ilahay u fulinay subxana watacala taasina marka waa iska banaantay haddii waxa ruuxa ku xambaaraya ay taa tahay ta saddexaad waxa weeye shayga kugu xambaaraya dhaarta ilahay aada ku dhaaranayso waxa weeye waa yani adaa isla weyn isla weynan aada isla weyn tahay iyo naxariistii ilahay aad uxidhiidhiyeyso taas wey masalan dad ilaahay ruuxu dadki dadkaa ilaahay ka mida cusaada ah ee dembiilayaasha ah ayaad waxaad ku dhaaratay ilaahay u dambi dhaafi maayo jannadiisana geyn maayo waa muslim iska caasi ah markaasaa dembi buu ku kacaya dembiguu ku kacayay baad kala hadashood ka kari weyday markaad ka kari weyday baad tidhi walle ilaahay inuusan kuu dambi dhaafayni janno ilahayna adan gelayni leeda kacsocaad ku taasoo kaleeta wey halis wey middaas baabka midda sheekhu uu gutay ugu talagalay middaa wey marka ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa iyo wuxuu samayn doono iyo wuxuu ku talagashan yahay iyo inaad adigu farageliso oo tiraada ilaahay saasuu yeeli doonaa walle inuu saa yeeli doonaa walle inuusan saa yeeli doonin taas macnaha waxa wey baabkusu ugu talagalay middaa damba weye mana banaana macna saddexdaa qaybood baa marka loo kala qaadaa baabu maa shay ayuu baab yahay jaa yimid fi liqsaami dhaarasho cala allahi ilahay alla dushii lagu dhaarto can jundabin jundub iyo jundab labada waa la yidhahda can jundub ibni cabdillahi waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala wuxu yihi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yihi wallahi ilahay baan ku dhaartay laa yakfiru llahu ilaahay u dhaaf maayo lifulaanin hebel hebel walle alla u dambi dhaafi maayo faqaala allahu alla wuxuu yihi caza wajalla madkewey daakaas alladii midkaasoo yataallaa dhaaranaya calaya dushayda anlaa akfira inaana u dembi dhaafarin lifulanin hebel waa kuba ninka aniga igu dhaaranaye hebel u dambi dhaafi maaya leh kuwa wey ninkaas inii anigu qad kafartu waan u dhaafay lahu isaga wa axbadtu waan hoobiyo waan daadiyey camalaka camalkaagiina waan daadiyey saasuu ilahi ku yihi subxana wa taala xadiidka muslim baa wariyey xadiidku waa dheeraaye qisuu lahaa laba nin oo reer bani israaiila jiray labada nin nin wuxuu ahaa mujtahid fi lcibaada nin cibaado badan oo dadaal badan oo dikrigi ilahay cibaadada aada ugu dadaalu ahaa khayr badan ninna nin iska caasi u ahaa laba nin oo walaalo ana u ahayn kan marka wanaagga badan ee cibaadada badan ee dadaalka badan ayaa kaa caasigae dembilaha mar alla markuu arkaba wuxuu odhan jiray war ilahay ka cabso waxar iska daa war dembiga kasoo gaabso war ilaahay u toobadkeen maalin buu marka u yimi isagoo dembi ku jira markaasuu yii war wax la iska daa markaasuu yii warkaci dhab maxaa arrimahay ku geliyey ma ilahay xaggiisa ad iiga timid buu ku yidhi maxaa adiga aniga ilahayna kaa dhex geliy kacdanahaaga qabsoo idhaaf markaasuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay inuusan ilaahay ku dambi dhaafayn jannana ku gelinay hadhow markii ilahay loo wada tegay subxaana watacaala ayuu marka ilahay labadoodii maxkamad u qaaday kii ilaahay saa ugu dhaartay cibaadada badnaa dadaalka badnaa wey ninka la haysto marka maxaad ugu dhaaranaysa baa ma anigaad oga ma naxariistaydaad adugu haysaa ma aniga macnaha qadarkayga iyo qorshahaygaad ogtahay maxaa ku geliyood inaad ku dhaarto ruuxan ilaahay janno geyn maayo una naxariisan maayo yaa ku gashada hawshaasaa la yidhi kanna waan u dambi dhaafe jannada geyaa la yidhi waa caasigii adigii cibaadada badnaana camalkaagii waa u dhammaaday kacnaarta aad baa la yidhi waa halis we marka halis we yani sababku waxa weeyaan waxaan ilaahay subxaana watacaala shaqadiisa abuu faraha la galay yaa ku gashaada adiga ruuxaan ilaahay jannayn maayo iyo naartuu geyniyo cadaabkuu geyniyo jannaduu geyniyo hawl kuu taallaba maaha ka cibaadada badan ee dadaalka badanna marna ha dhihin jannuu ilahay geyni subxaana watacaala adigu uma haysi jannada wuxuu ku dambayn doonana garan maysa kan macnaha waxa wey caasiga ee dambiilaha ehe waxlaynahaya ee zinaysanaya ee tuuga ee khaainkaana ilaahay janno geyn maayo marnaba afkaha ka ilaali waa la cadaabina afkaaga ka ilaali saas ruux gooni ah ruuxii sidaa sameeya ilaahay wuu cadaabi oo sifadii iyo tilmaantii aada sheegto waa la ogolyahy ruuxii waxaa ku kaca waa sida sharcigu sameeye waa la cadaabi sidaa laakin hebel ilaahay jannayn maayo hawl sahlan maha manaa hawl sahlan maaha ayib an jundab bni cabdillahi radi allahu canhu qala wuxu i qala rasul lah sal ly sl rasuulku wuxuu yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yihi wallahi ilahay baan ku dhaartay laa yakfir llahu ilahay dhaafi maayo lifulanin hebel u dhaafi maayo faqaala allahu caza wajala allah wuxuu yihi man kee weye daakaas alladii kaasoo yata'allaa calaya dushayda ku dhaaranaya anlaa akfira inaan u dembi dhaafin lifulaan hebel inii anigu qad kafartu lahu waan u dembi dhaafay wa axbadtu waanan hoobiyey camalaka camalka camalka waxaa hoobiye oo daadiya yani gaalnimada marka ruuxaasi inuu gaaloobay ayaa kasoo ka imaan karta inuu gaaloobay oo islaamkaba ka baxay kii dadaalka badnaa saa daraadeed camalkiisii ku baaba'ay waxaa kaloo suurtagal ah camalkii marka uu hayey inuu baaba-ay oo yani waxa weeyaan camalkaagii markaa aada haysay waan baabi'iyey oo iimaankii islaamnimadii weli baaqi uu ku yahay oo waxoogaa marka lasoo yaraa cadaabo jannada la keeni doonana waa suurtagal labaduba macnaha waa macquul halis wey marka waa axaadiista yani xukminta dadka muslimiinta khaasatan si walbao dembi ay u gelayaan xukmintooda gaalnimo lagu xukmiyo iyo in ilaahay uu cadaabayo axaadiista yani haddaad akrisato marna aada ugu dhiiranayn bay kamid tahay marna ay ugu dhiiran aadna ay ufududaysteen dhalinyarta qaarkood oo dadka gaalaysiintooda aada ugu degdega macnaha aada ugu degdega si fudud macnaha isaga xugmiya dadka macnaha waxa wey gaal wey isaga yidhaahda isagoo isla markaasi macnaha waxa wey cilmigiisa iyo garashadiisu ay aada ufudud tahay dadkan uu gaalaysiinaya gaalnimada uu ku xuminayan miisaankumanoo sharciya uusan saarin maba saari karaba maba saari nin mubtadi ah oo xataa macnaha waxa weeye yani abjadiyaadka cilmigu xataa uusan ubaxsanayn yaa dad miisaami kara masalada ruuxa oo la miisaamo oo miisaan sharciga inta la saaro maxkamad sharciga la saaro la gaalaysiiyo masale fudud maaha bacdamaa inuu muslim ahaa la hubay dunuub hadduu galo oo uu ku dhaco in xugum la saaro oo islaamnimada banaanka laga istaajiya masale saalan maaha mas'alo xugum sharci oo la qaato ta ugu adag wey taqriiban ta ugu adag waay marka wax la fududaysan karo oo yani layskaga durdurin karo oo sidii la doono looga tilaabsan karo ma ay ahaa haddana waxaa ariib ah mid aan laa ilaaha ila allah xataa macnaheeda sixi karin laa ilaha ila allah xataa macnaheeda ma sixi karo haddii luqadii carabiga ahayd ee qur-aanku kusoo degay aada wuxuun ka weydiisana waxba ka garan maayo haddana maca dalika waxaa u fudud inuu yidhaahdo iska daa caamada iyo dadka khaladaadka gelaya iyo dadka qubuurta ku jire culimada waaweyn ataa inuu yihahdo gaalo wey aad bay ugu fududahay waa dhalinyarta macnaha waxa wey takfiirka hadda la yidhahday aad bay hawshaa iyadaa ugu fududahay macana maxaa yeelay waxaa yaraaday waasica diiniga ah waracaaga iyo cabsidaada aakhira hadday aada u fududaato agoobey waxaa kuu fududaanaya in aad yani waxyaalaha qaarkood iska jiidho aad bay kugu fududaanaysa soomaalidu waxay tidhahdaa libaax ninaan aqoonin baa lax ka rita ninaan aqoonin nin aan mas'aladani miisaankay leedahay iyo culayskay leedahay aan garanaynin ayaa sideedaba ku degdega laakiin ninka garanaya culayska iyo miisaanka sharciga ay ku leedahay taxadar aada u fara badan buu ka samayn hadduu doonayo inuu gelo xataa aada buu uga taxadari isagoo lugna dib u haya lugna horay u haya oo macnaha waxa weye cabsanaya ayuu geli hadduu geli laakiin waa kuu fududahay markaad macnaha dhalinyarana tahay cilmi saasana aadan lahayn macnaha ruuxu hal kelima inuu ku hadlaa laga yaaba oon isaga laba weyneyn halkaa kelimo toddobaatan sano inuu naarta ugu hoobto ayaa laga yaaba buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh yani wax adiga markaa kula fudud oon kulaba ayaa ilahay agtiisa ka weyn subxaana watacala saas way macanaa fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koobaadi waxa weye altaxdiiru digid laysaga digayo min ata'alli dhaarasho cala allahi ilahay dushiisa lagu dhaarto ilahay dushiisa lagu dhaarto athaaniyatu masalada labaadi waxa weye kawnu naari naartii oo ah aqraba mid dhawaansho badan ilaa axadinaa midkeennay u dhowdahay min shirki min shirki nacli min shiraaki wey kabtiisa yani waxa wey indhasheeda kabta indhasheeda ayuu cadaabku kaaga dhow yahay macnaa waxa weeye waxyaalaha cadaabka lagu galo ee sida iyo sida fudud ee cadaabka loo geli karaayo kabtaada waa kaaga sokaysaa shiraaga waxaa la yidhahdaa kabta suunka cidhibtahaya ee gadaal macnaha waxa wey lagaga qabto shiraaga waa la yidhahda waxaa kaloo shiraaga la yidhaahdaa midka ku kala dhex jira suulka iyo farta ee kabtahaya iyadana waa la yidhahda indhal baa la yidhahdaa maana ayib athalitatu masalada saddexaad waa marka haddii ay yani waxyaalaha jannada yani naarta sabab kuugu noqon karaba ay saa u dhow yihiin aada u taxadar wey marka taxadar aada u fara badan waa inaad ku socto wy maana athalitatu masalada saddexaad waxa wey ana aljanata jannadiina mila dalika sidoo kale wey milu dalika sidaas oo kale iyada jannaduna waxay kaaga dhowdahay yani waxa weye kabtaada indhasheeda oo waxaaba laga yaabaa hal kelimo kaa soo baxday inay jannada sabab kugu noqoto hal ficiloo ku kacday inaad jannada ku gasho janna waxaa ku galay islaan zaaniyad ahayd oo sharmuuto ahayd oo ey waraabisay eygay waraabisay bay janna ku gashay fududahay soo maa ey inaad waxoogaa yaroo biyaa udhigto soo wax fudud maaha islaanna intay bisad xidhay iyoysay ugu xidhnayd bay ku baktiday mana ayna iska sii daynin waxna mayna xadhiggeeda ku siinin naartay ku gashay bu nabigu ui salawatullahi waslamu caleyh waa wax fudud marka waxyaalo badan oo marka adiga kula fudud wax weyn kula ahayna jannaday sabab kugu noqon oo wanaagsan waxyaalo badan oo yani kula fudud oo yani waxa weeyaan waxyaalaha naarta dadgeeya kamidan ah. naarta inay ku geeyaan baa laga yaaba marka taxadar wey araabicatu masalada afraadi waxa wey fiihi shaahidun xadiidkan markhaati baa ku sugan loo markhaati kaco liqawlihi nabiga oo dhahdu yihi salawatuli waslamu calayh ina arajula ninku ama ruuxu la yatakalamu wuu ku hadlayaa bilkelimati kelimuu ku hadlaya kelima xadiidka dhamaystirkiisu waxa waaye kelimadaasoo maa yaraa uusan arkaynin an tabluqa inay gaadhayso xaytu balaqad meeshay gaadhay markuu kelimadaa ku hadlay lama ahayn meeshaasay gaadhaysaa yahwi wuu hoobanayaa fi naari naarta dhexeedu ku hoobanayaa sabciina khariifan toddobaatan sano halkaa kelime een la weyneyn ayuu toddobaatan sano naarta gudaheeda kusii hooban buu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana arajula ruuxa qad yukfaru lahu in loo dembi dhaafaa laga yaabaa bisababin sabab dartii in loogu dembi dhaafo sababkaasoo huwa isaguwa min akrahi lumuuri arrimaha kuwa loogu kareeha badan yahay oo ugu necab yahay ileyhi xaggiisa sabaq uu aada u necbaysanayo isagu markaasi dhibaya ilaahay inuu ugu dambi dhaafaa laga yaaba subxaana watacaala xagee laga qaadanaya xoogaa ka qaadashada arrintan laga macnaa waxa wey sabab ruuxu uu necbaysanayo lafitiisuba aysan rabin oo uu kahanayo oo haddana dembi dhaafkiisa sabab u noqday xagee xadiidkaga jira taqriiban waxa uun ugu dhow oo la dhihi karaa yani canaantii la canaananayay ninkan dambiilaha ah canaantii la canaananahayey isaguna necbaysanahayey uu karaahaysanayey ayaa sabab waxay u noqotay in loo dembi dhaafo saas way maana in loo dembi dhaafo canaantii la canaananayay iyo kan hadalkii ka soo baxay kan hadalkii kasoo baxay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala oo uga dhigay dembi dhaaf uga dhigay taana miduu isagu jeclaa ma ahayn oo uu karaahaysanayay sabab marka uu karahaysanayey oo haddana dembi dhaaf u noqday oo ilahay ugu dembi dhaafay subxana tacaala taasina waa dhici kartaayo inay dhacdo waa timaadaa oo waa suurtagal ayuu sheekhu leeyahay hada wabilahi tawfiiq walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu